oo qofka طaalibاlcilmiga la rabo inuu ku dul wareego oo ogaado weeye limaada liannu shareecadu waxay ku dhisan tahay ifcal walaa tafcalhu ifcal wax in lagu amro walaa tafcal in wax lagaa reebo labadaasay shareecadu ku socotaa marka labadaasoo dee mid walbana uu yahay mid go-an iyo midaan go-nayn wixii intaa ka soo haraa waxa wey ibaaxa wey marka baabul amri wanahyi qofku waxaa la rabaa si gooniya inuu u fiiriyo nusuusta alkitaab wasunna iyo qawaacidda hawshaa ka hadlaysa inuu qofka aalibilcilmiga ama fanigaanba baranahaya ama raba inuu wax daliilsado ama dadka wax u sheego inuu si gooniya ah isaga fiiriyo haddii kale waxaa ku dhacahaya talaqbud iyo isbaraambar iyo ismaandhaaf ayaa ku dhacahaya ayb amar marka hadda wuxuu tacriifkiisa isilaax ayuu sheegay laakiin luuq ahaan umuu bixin luuqa waataan soo marray maalin horan soo sheegnay amarku waxaa weeye didu nahyi wa naqiiduhu amar waxaa la yidhaahdaa nahyiga wixii ka soo horjeeda oo burinahay ayaa la yihahda luqa ahaan waxaa kaloo la yihahdaa amarka la yihahda wa alabu waa alab in wax lagaa dalbo ayaa waxaa la yihahdaa amar la yihahdaa wuxuu yii marka imaamku wuxuu yidhi iclam waxaad ogaataa cilm alyaqiin weeye ama dani midku rawo ha noqdee ana alamra amarka meesha marka amar iyo aamir iyo ma'muur iyo ma'muur bihi intaa way waxa yaalla amar oo wax meesha ka dhacahaya aamiir qof wax amrahaya cid wax amraysa ma'muur cid wax la amrahayo ma'muur bihi shayga la amrahayo layska rabo wax meesha ka dhacana maxaa la yidhaahdaa alamru baa la yidhaahdaa iclam waxaad ogaataa ana alamra amarku iyo weer in lagu faro qowlun waa hadal weeye qowlkaasoo yustadcaa ama yastadci uu ku dalbanahayo qowlan oraawa yastadci uu ku dalbanahayo uu ku codsanahayo alaamiru midka wax amrahaya uu ku codsanahayo bihi qowlkaba ku codsanhaya alficla in wax la sameeyo ku codsanhaya ficil in la sameeyo oo hawl la sameeyo ayuu ku codsanhayaa wey minman duuliya dad buuna uga codsanhayaa duunahu asaga ka hooseeya dad asaga ka darajo hooseeya ayuu kaga codsanhayaa miman duunahu cid asaga ka hooseysa ayuu kaga dalbahayaa wey marka eh, eh, istilaaxaadkaas warar badan baa ku jira wa min asxaabina annaga asxaabtanada waxaa ka mid ah, asxaabu shaafici waxaa ka mida ah wey shaaficiyada manduul baa ka mida zaada kordhigey fiihi fi tacriif wuxuu ku siyaadiyey weeye calaa sabiili اlwujuub ee calaa sifati اlwujuub qaab wujuub ah oo laazim ah waa inuu ku yimaado amarku wey amarku isaaq ku yimaado weeye marka quyuud baa dee ku jirto oo quyuudda in la furfuro waa laga maarmo qaydka koowaada ku jira waxaa weeye qowl buu yiri wey qowl hadduu yidhi waxaa ku baxaya wix ishaaro la ohan jiray in wax la qoro waxaasoo dhan waa ku baxayaan in wax la ishaaro wax lagu ishaaro ama madaxa lagugu ishaaro ama gacanta lagugu ishaaro ama carabka lagugu ishaaro waxaasoo dhan qaab walbo ishaara waa ku baxaya qowlle kuwaa lama yihaahdo sidoo kale waxaa ku baxaya in wax la qoro wax meel ku qoran ayaguna waa ku baxayaan w waxaa kaloo ku baxahaya afcaashina waa ku baxayaan w qowl baa layska rabaa amarku waxaa weeye waa qowl saadir min almutakalim qowl ka yimaada cid hadlaysa inuu noqdo ayaa la rabaa taa waa mid waa muhiim waxaasoo dhan ayaa lagu saaraya meesha wadaadkan iskale tacliiqa fahdaani meeshaa laga bilaabo hadal tiro badan oo dhowr safxaa ayuu sii daayey wax macnaa saa u weyn aan lahayn wey xaqiiqatan wax macnaa hadda saa usii weyn ma laha weeye inta badanna wuxuu kaga hadlay amarka iyo qaababka uu ku yimaado siiqadooka uu ku yimaado waxaasuu tiriyey wey hadda meesha raqamka ugu horeysa oo noo qabtay alamru markuu yidhi cinda alusuuliyin qasm ilaa lafdiyin wa nafsiyin buu noo qabi waana kalaam baatila usuuliyiinta waa u qaybiyaan laakiin kalaam saxa ma aha amarka waxay u qaybiyaan amar lafdiya iyo amar nafsiya nafsi waxaa wadata ashaacira wadata shaacira wadata marka nafsi in loo qaybiyo amarka iyo lafdi in loo qaybiyo waa kalaam baail amarku waxaa weeye waa lafdi wey weer iyo kelimadu wax nafsi la yihahdo qalbiga ku jira amar loogama hadlay waan arki doono kabacdina hawlo kale wa yucarifu nafsu biannahu hadalkaa akhriya wixii ka soo noqdana waa soo celin kartaa waa u soo celin kartaa wixii ka soo baxda kaala akhriyo laakiin wax saada usii weyn ma aha qowl marka halkaas kugu daaya yastadci yastadci bimacnaa alab wey yastadci uu ku codsanahayo oo ku dalbahayo oo ku raadinahayo weeye alaamiru midka wax amrahaya aamir cidda wax amraysa waxay ku codsanaysaa bihi bilqowl bay waxay ku codsanaysaa alficla ficil baa lagu codsanaya amarka waxa lagu codsanaayo ama lagu raadinayo ama lagu dalbahayo waxaa weeye ficil inaad samayso iijaad alficil wax horay u jiray samee lagu odhan mahayo salaad duhuro hadda aad tukatid tuko lagu odhan mahayo laakiin salli baa lagu odhan salaata duhri idaa lam tusalli waxaa ah, lagaa dalbaya waxa wey iqaacu ficlin wa huwa salaa salaad duhur inaad tukato lakin salaadda haddaad soo tukatay mar labayd ahaysi lagu odhan mahayo marka ficil baa lagaa codsanhayaa wey miman yuraq yaa laga codsanhayaa miman dad baa laga codsanaya duul baa laga codsanhayaa duunahu asaga ka sokaysa way niman duunahu marka ayada laba qayd baa ku jirta oo uga hadlaan usuuliyiintu qaydka koowaad waxaa weeye wixii la ohan jiray alculuw wixii la ohan jiray meeshaan looga hadlayo alculuw oo ma loo shardiyaa cidda wax amraysa oo aamirka ma loo shardiyaa inuu sareeyo culuw inuu sareeyo ma la shardiyaa sidoo kale waxaa halkan looga hadlaa isticlaa yuusanba sarrayn xaqiiqatan laakiin inuu isi sarraysiinayo adugu aabbaha haddaad ku tiraahdo iyo qof waalid oo kaa weyne oo shayba aad ku tiraahdaa isqini ma amar aad siiso tiriso bibiye soo si qum aad ku tiraahdo qof adiga kaa weyn oo shayba oo ciroola ah inaad adugu amar siisa adoo kora yar ah ama waalidkaaba aad tiraahda isqini waxaa weeye waxaad dalbaysaa waxa weeye xaqiiqatan kama sarraysid laakiin tastacli calayhi wey inaad ka sarrayso ayaad dalbaysaa oo muujinaysaa marka meelaha howlaha labadaas arrimoodba meeshaanay ku jiraan labada arrimoodba meeshay ku jiraan marka ma la shardiyaa culuwi iyo isticlo ma la shardiya waxaa weye afar qowl baa ku jirta qole waxay dhaheen culuwi iyo isticlaha labadaba waa la shardiya qole waxay dhaheen cagsigooda isaga waxay dhaheen labada midna lama shardiyo qole waxay dhaheen waxaa la shardiyaa culuwi qolena waxay dhaheen waxaa la shardiyaa isticlaha la shardiya waxaana ugu moodaa inay ugu raajaxsado ugu fiican tahay isticlaaka isticlaaka isa sarraysiinta liannu hadda adigu qof markaad yaadanba ka sarrayna aad adugu iska sarrayso amar aad siiso awood aad u sheeganayso ood qori ku qabato oo toorey ku qabato bastoolad madaxa ka saarto he aad awood u sheeganayso waxaa wey yaadanba xaqiiqatan ka sarrayna laakiin amar baad siinaysaa amarkaaga in unu hogaansamo madaxa laalaadiy si aan loo dilin ugu marka amar baa la siinaya baa la ohanaya marka xaqiiqatan waa amar buu noqonaya amar ayuu noqonaya marka isticlaha in la shardiyo yaad moodaa inay xoog badan tahay oo ay raajix tahay laakiin aqwaashaaso dhan waa jira aqwaashaasoo dhan waa jiraan wuxuu yidhi wa min asxaabina annaga asxaabtanada waxaa ka mid asxaabu imaamu shaafici waxaa ka mida asxaabu shaafici waxaa ka mida manduul baa ka mida zaada kordhiyey tacriifkan ku kordhiyey istilaaxiga tacriif istilaaxiga wey la kanuye zaada ku kordhiyey fiihi fi listilaax uu ku kordhiyey weeye tacriifkan asaga calaa sabiili lwujuub waa inuu ku yimaado amarku waa inuu ku yimaado calaa sabiili lwujuub qaab waajibnimo iyo laazimnimo waa inuu ku yimaado qolo tiri ayaa ka mida wey qolada saas tiri haddee waa un ashaacira horta waad garanaysaan marka koobaad culimaan ashaacira ragga saan yiri waad garanaysaanba cidda ka mida minhu waxaa ka mid ahe saaxibule waraqaat alaysa kadalik saaxibulwaraqaat baa ka mido min min asxaabina ragga lagu leeyahay waxaa ka mid ahee imaamxaramayn baa kamid ah, juwayni baa kamid ah, waad garanaysaa juwayni ayaa kamid ah warqaadka saasuu yihaahdaa w calaa sabiili wujuub buu yihaahdaa waana madhabul ashaacira warka asagaaw warka asagaa madhab ashaaciro waxaa laga yaabaa hadda warqaadka haddii la weydiiye cibaarada ayada ma saxba mise sax ma aha haddii ragga hadda majliska fadhiya la weydiiyo inaysan kala saari karin inay sax tahay inay khalad tahay haddii laga soo boodo aasaasiyaadka haddii laga soo boodo huna taqacu lmushkila sheekh usulfiqi baan daraasaynayna kutub kale waa soo marna haddii la war cibaarada ayada ma cibaaro saxiixa mise waa cibaaro khalada ma cibaaro mulaaxadaad ku jira mise kuma jira waxaa laga yaabaa inaan la fahmin baa laga yaaba inaan la fahmin yaa laga yaaba oo dadka qaarkood ay ku wareeraan cabasa kaaga sii daran haddii waraqaadka jaamacadaha lagu daraasaynayo hunaa taati mushkila sheekh haddii waraqaadka jaamacadaha lagu daraasaynayo markaasna waxaa weeye nasal allah asalaama walcafwa walcaafiya waaba ka sii daran tahay oo kasii daran tahay oo mustawaha moogtahay istiqfaafa cuquul اaakhiriin waa khaiir wo dadka cuquushooda inaad ku dheesho ood khafiifsato ood fududaysato ood liidsato waxaa weeye waa meesha ugu dambaysa cudurka qofka ku dhaco ugu dambeeyo ah, ibnuqayim wuxuu ka hadlay arkaan kufri mar rabtaabu minha waxaa ka mida ah, alkibri waa ka mida ah. dad rabta waxyaalaha gaalnimada keeno tirarka gaalnimada guda waa ka mida kufri oo maaa weli maxay tahay kufrigu waa inaad xaqa diido waa inaad nebiga ala sl muu ku sheegay kibirka muxuu ku sheegay qamtum naasi hee ahmadulxaqgu ah, dadka inaad xaq inaad inkirto oo dadka quursato oo dadka muxiisato oo dadka cuquushooda iyo qudradooda aad liiddo waa atarw atarw qofka waxaa la rabaa qudradiisa in waxaa la rabaa bateriyaal iyo dab lagu shido kor loo qaada la nooleeyo laakiin hoos loo dhigo maya laga raba hawsha ayada qofka mustawadiisa iyo caqligiisa maskaxdiisa waxa laba in la koriyo oo la kobciyo oo kor loo qaado ayaa la raba lakiin in la liido maya hawl qatarow hawsha ayada ayib laakiin waxaad moodaa waxyaalaha qaarkood in ba laysagaba aamuso inayba u badan tahayba inay saas bay ku noqon doontaaba in la iskaba daayaba yayba u badnaanaysaaba in maxaa la yiraahdaa ii sheeg magaalada lagu kala tago iyo in maxaa la yiraahdaa la iska aamuso labadaasay hadda maraysaaba labadaasay maraysaa waxay noqon doontaba midkay ku yeesho watona waa arki doonaa midkay ku yeesho watona waa arki doonaa insha allahu tacaala ayib marka juwayna hadalka asaga waa hadal ashaacina qaba waa hadal baatilow hadalkaas waxaa hadda ku keenay juwayna uu qabo oo hadda wadaadku u ishaaray oo leeyahay min asxaabina man zaada cala sabiili lwujuub waa hadal baatilo wey muxuu baatil ku yihi wuxuu baatil ku yihi uu rabaa inuu ku yiraahdo amarku markii ifcal lagu yidhaahdo waajibkuma tusaayo marka miyaad garateen ifcal markii la qof haddaad ku tirado qum aad tiraahdo qumtaa aa ku tiri wuxuu leeyahay waajib kuma tusayso luqal carabiyana waxaa la yaqaanaa qofka qum markii la yihahdo ifcal markii idri markii la yidhaahdo he inay wujuubkuta luqal carabiga ku yaqaana asagu laakiin ragga uu sheegay wadaadka uu ku leeyahay calaa sabiil wujuub bay wataan oo juwaynu ka mid a ah warqaadka noogu qoran waa baatil warkaa asaga waxayna rabaa inay ku yidhaahdaan kelimatu ifcal wujuub kuma tusayso sheekhow ha ku qaldamin haye goormay wujuubi tusaysaa calaa sabiili wujuub markii lagu karo cala sabiil maxaa ku jira idaa kaanat hunaaka qariinatun qariino iyo calaamado iyo bidhaamo iyo sumado iyo hee sinyaal markuu wadato iyo signal markay wadato hawshaasi oo fareejo lagu rido markaas waxay ku tusay wujuubki inta ka horaysa maya maantoo dhan ifcal haddii lagu hayo oo qum lagu hayo oo idrib lagu hayo oo ishrib lagu hayo oo kul lagu hayo waxay ku tusa malow sidaa daraaddeed hadduu aabbaha maantoo dhan kuwaay war biyaha ii keen qum maxaa leeyahy ixdar lii wuduu hadduu ku leeyahy isqini ilmaa hadduu ku leeyahy wax waajiba kuma tusayso ah, lanno qariina waa ina qariina la helay leeyihin oo qariyadu maxay tahay odaygiyo xanaaqsan indhaha caddaynahaya hee afka abuka kicinahaya gacanta saa u kala rogahaya howlaha waa in la helo laakiin orod islaamoo diya ii keen aabbahay ooyada ku wax amar kuma tusayno inay ku yidhahdaan amar kuma tusayso ayay rabaa inay ku yidhahdaan marka warka isaga war saxa maaha warka asaga ashaacirada ay qabaan war saxa ma aha way siiqatu lafcal laa tadullu calaa amri binafsiha inay yidhahdaan bay rabaan way xataa takuuna macahee qariinatun in qariino iyo calaamaad iyo sumado iyo bidhaamo la socdaan maahane lama yeelaayo warka asagaana laysa bisaxiix wey amr wuxuu ku tusahayaa cala alwujuub biduuni qariinu ku tusahayaa mar haddii ifcal lagu yidhaahdo waxay ku tusaysaa siqada ayadaa biduuni qariina waxay ku tusaysaa in haygan wujuub yahay oo lagaa rabay kutusaysaa qariina haddii la helo oy timaado qariinadu ama xaaliya ha noqote ama maqaaliya ha noqotee midkay rabto ha noqotee waxaa wey ayada doodu kama taagno laakiin qofka afkiisa markay afkiisa markay ka soo baday ama cidda kula hadlaysaa ilaahay ha noqoto rasuulkiisa ha noqoto cid bashar ha noqoto mar haddii amar lagu siiyo wujuub bay kutusaysaa wey mutlaqan sida hada huwa saxiixu hada huwa saxiixu marka warka meesha maxaa la yidhahda hadda uu sheekh ku ishaaray oo uu rag annaga naga midaha qaba saa ula socda warqaadkana ku qoran waa waray ashaacira wataan niman ashaacira wataan war saxiixana ma aha oo war baatila wey waxayna ugu duur xulahayaan inay ku yihah awaamirta sharcigu kuma tusayso leanno maxay lhin maxaa ku diidaysaan baa leh horta moogta sababka inaad ogaato waa lagama maarmaan sababka maxaa wax loo diidaya waxay u diidayaan waxay ku leeyihiin siiqadan ifcal ah waxay ku timaadaa amar way ku timaadaa laazim ah waxay ku timaadaa amar nadbi oo hayru laazim ah waxay ku timaadaa siiq kale oo badanoo hadda eh, halkan ku sheegay mucalliq uu ku sheegay saaib xaashi ku sheegay oo tahdiid ka mid yahay oo taxqiiq ka mid yahay hawlahaasoo dhan ibaaxay ku hawlo badan bay ku timaadaan waxay dhahen marka maadaama hawlaha badan ay ku timid naxnu natawaqaf waa ka istaagaynaa hawsha u dhaqaaqi mayno afkaan ka kala haynaa ilaa waxna tusan la helo u dhaqaaqi mayno saasaa nagu xambaartay marka haddaad kutuba usuul fiqa aad ku aragto waaqifya haddaad aragtana waa ashaacira wey waaan ka istaagay wax walba waa ka istaagaynaa wax walba waa ka istaagaynaa maadaama adila iska kaana hardin waa ka istaagayna lakin adilo iskabay hardine shubah kale iyo hawlo kale iyagu ay wataan ayaa hawlaha ku dhalinahaya hawlaha ku dhalinahaya minha waxaa ka mida eh, kalaamka inay marka horeba hadalka ay dhahayaan nafsi wey hadda soo maraynay inuu nafsi yahayba siiqada inu hadalku nafsi yahay ay nafsi yahay baa ka mida berri markaan siiqada u tagno siiqatu ifcal markaan u tagno ila waa siiqatuhu haddalkana soo siiqatuhu haddana soo yiri soomaa halkan waxaa looga hadlayaa haddana soo yiri wadaadku amarkii iyo siiqadiisi baa looga hadlaya marka berri markaan siiqada u tagno haddii ilaahay markaasaan arki doonaa kalaamka iyo hadalka o dhan ba waxay u haystaan inuu nafsi yahay olaasaa marka iyaga ee ku xambaarahay wuxuu ku yidhi faama alafcaalu soo maaha afcaasha la sameeyo soo maaha allatii afcaashu safxada dee toddobaatan iyo lix wey wax inta u dhexayso dhan hawshaasoo dhan waxaa wey waa kalaam uu wato saaxib alxaashiya faadaani uu wato wey faadaani uu wato ama aafcaal sooma afcaasha la sameeye soo maaha alatii afcaalsaasoo laysad aan ahanin biqowlin aan ahanin soo maaha fa inahaa ayadu tusamaa waxaa lagu magacaabaa wa amran baa lagu magacaaba inay amar tahay ayaa iyo wax lagu faraya inay tahay baa lagu magacaabaa calaa sabiili majaaz qaab majaaz ah ayaa lo majaaz waa soo marnay maa tujuwisa he bihi makaano makaankisa wixii lala dhaafay ayaa la yidhaahdaa marka afcaasha aan aqwaasha ahaynoo biqowl ahayn ayada mararka qaarkood waaa lagu magacaaba ama lagu magacaabaa weeye amran baa la iska dhahaya calaa sabiil majaaz tawasuc majaaska hadda waa luga fidsi iyo iska tawasuc in loo yiraahdo ayaa laga yaabaa weeye saasaa laga yaabaa oo amar ile amarka waa taan soo sheegnay amarku marna naqiidu nahyi wadiduhu buu noqdaa marna wuxuu noqdaa bimacnaa shani buu noqdaa marna wuxuu noqdaa bimacnaa xaadisa buu noqdaa wey soomaanaan soo sheegin maalin hore amarku saasuu mara noqdaa wey marka hadda waxay rabaan inay ku yiraahdaan waxa weye mararka qaarkood waxaa laga yaabaa afcaashii in amar la yidhaahdo calaa sabiili tawasuc in la yidhaahdo ayaa la arkaa majaas loogu magacaabo wuxuu min asxaabina annaga asxaabtanado waxaa ka mida shaaficiyada manduul baa ka mida qaala yidhi laysa bimajaazin afcaashu majaaz maaha qolo yidhi baa ka midow afcaashu majaas maa qolo yidhi baa ka mida saasuu yiri wey warka isaga ayuu yii qaala shaykhu limaam ayadahu llah qaala shaykh wuxuu yihi alimaamu imaamka aha ayadahu llahu allah xoojiyada waa shiraazi weeye asagoo hadalka marka male laakiin dadkii nusaaqda kitaabka qorahayay ayaa hadalka iskala wey wuxuu yihi qad nasartu waxaan u gargaaray daalika midkan waxaan laysa bimajaas kuwa yidhi fi tabsir aan ugu gargaaray wey halkaasaan ugu hiiliyo adiladoo sheegay oo ku naashnaashay oo ku maxaa la yihahdaa aan ku raajixiyey wey walawalu asaxu midka horena saxiixa midka hore oo ah afcaasha in lagu magacaabo majaas calaa sabiil tawasul loogu magacaabo kaasaa asaxa oo fayowbiya waxa ka soo horjeedana asax haddii lagu yidhi waxa ka soo horjeedana hee waa saxiix wey waa noqon karta laakiin asagu hadda inuu daciifinahayo oo diidan yahay ayaa ka muuqato wey hadalkiisa liannahu maxaa yeelay buu ku yidhi liannahu low kaana lnhu ficilku wey low kaana hadduu aqiiqatan hadduu yahay amarku afan lannahu amarku low kaana xaqiiqatan hadduu yahay fi lficli ficilka hadduu xaqiiqo ku yahay kama huwa xaqiiqatun suu dhab ugu yahay xaqiiqii dhab ugu yahay fi lqowli qowlku xaqiiqo uya dhab ugu yahay latasarafa waa gagadoomi lahaa weeye fi lficli ficilka waa gagadoomi lahaa weeye kama tasarafa fi lqowli qowlka siduu ugu gagadoomay wuxuu ku leeyahay ficilka haddii la yidhahda amar baa la dhihi karo oo lagu tusahayaa wuxuu gagadoomi lahaa ficilka markii la rogrogo oo kelimadu amara ya'muru maxaa la umur la yidhaahdo saasay ku imaan lahayd marka tasarufka laga wada waasado kelimada inaad tirahdo amara ee ya'muru umur in la yidhaahdo saas wey kelimad umur waxa wey marka hore imur bay ahayd labada hamsaa la gooyey mur baa markaas layidhi markaas haddana kabacdi amar saas la dhahaya waad garan tasiirka ku jira iyadii khul iyo maxaa la yidhahda kul waad garanaysaan w marka haddii tahay sida qowlka oo kale ayay gagadoomi laha waxaa la odhanaa amara ya'mur umur baa la odhan lahaa wey ama mur baa la odhan lahaa wey umurna waa lagu keeni karaa dee waa luuqa saxiixa wey laakiin waxaa badan in la yidhahda mur in la yidhaahdo ayaa ayaa faashiya oo badan wey labadu marka waa saxiix wey marka saasaa dhihi lahaa laakiin qowlka iyada waa saxiix qowlka waxaad odhanaysaa amara ya'muru mur baad odhanaysaa iyada waa sax muran kama jiro laakiin markay ficil tahay ma dhahaysid amara ya'muru mur ma dhahaysidu hadalkaa ma dhahaysi marka haddii qowlka eh, ficilka lagu keenay sida amarkii oo kale sida qowlka u tasarufuna umana tasarufo wey saasuu rabaa inuu ku yihahdo muxuu kale liannahu amarku low kaana xaqiiqatan hadduu yahay fi lficil ficilka hadduu xaqiiqa dhab ku yahay kama huwa xaqiiqatun dhab siduu u yahay fi lqowli qowlka siduu u yahay la tasarafa amarku waa gagadoomi laha fi lficil ficilku waa gagadoomi laha amara ya'muru mur baa la odhan lahaa wey kamaa tasarafa si u gagadoomay amarku fi lqowli qowlka si u gadoomay fa yuqaalu waxaa la odhanhayaa amara ya'muru baa la odhanhayaa markuu qowl aad joogto amara yamuru baad odhanaysa laakiin ficil markaad joogto wamaa amru fircawn birashiid markaad joogto amara yamuru dhihi maysd saasdaad u waana saii warka asaga kamaa yuqaalu sida loo yirah dalia arrintaas sida loo yihaahdo daalika oo ah amara yamur sida loo yihaahda idaa uriida markii la doono bihi asagaba lala doono alqowla orahda lala doonaba hadalka markii lala doono ood hadal rabta inaad ka hadasho waxaad odhanaysaa amara yamuru mur baad ohanaysa lakin ficil markaad ka hadlaysid amara yamuru mur oran maysid wy sidaas ayuu wadaadku hadalkiisa ku gabagabeeyey hadalka sidaa ayuu ku gabagabeeyey almuhim afcaasha in amar la yihaahdo waxaa weeye waa hadalka tawasuc iyo luga fidsiya amar waxaa la yihaahdaa weeye in eh, markii laga hadlahayo hadal laazima iyo qowl laga hadlahayo ayaa la yihaahdaa weye eh, amar in la yihahdana saddexda xaalo ayaa ku jira oon soo sheegnay fasl wakadalika sidaasoo kale wy layse ma ahaanin i amr ma ahaanin weeye kadalika waaan isna amar la ohanayn wakadalika waaan isna amar la ohanayn ma shay baan la ohanayn laysa aysan ahaanin fiihi dhexdiisa istidcaaw in lagaa dalbado oo laga codsado hadda wuxuu gaa faama alafcaalu alatii laysa alatii laysat biqowlin fainahaa soo muusan dhihin howlaha amarka ku yimid laakiin amar aan loola jeedin buu rabaa inuu tiriyo marka waxaa ka mid wakadalika taasoo kale waxaa la mid afcaashii la mida ma haybaa lamida laysa usan fiihi dhexdiisa istidcaaun in wa lagaa codo istidcaagu waa alabu alistidcaa huwa alabu adducaa in wax lagaa dalbo oo laga codsado waxaysan ku jirin asagana waxaa weeye amar lama yihaahdo isna amar lama yihahdo ka tahdiidi goodintiiyo hanjabaadii o kale in la goodiyo oo la hanjabo lagu goodiyo lagu cagajugleeyo sida amarkiibay ku socota laakiin amar xaqiiq ahaan ma aha wey mila qawli caza wajal oo kale weeye icmalow maa shitum marka icmalow sameeya maa shitum waxaad doontaan haddaad waxaad doontaan sameeya hadda amar maahane waa tahdiid weeye annaguna waa ini qaban doonaa waa inuna joojin doonaa cadaab baa inii dambayn doonta marka waa tahdiid w waa tahdiid marka amar maahane isaguna waa marka qariinaa la socota wey qariinaa la socota icmalow maa shitum ah, maa shitum hadda gaalnimo iyo shirki iyo kufri iyo dabdaro iyo maxaa la yihahdaa macaasi o dhan la sameeya ayaa soo gelahayo marka tahdiid ibn qawli caza wajal icmalu maa shitum waa tahdiid asagoo amar maahane tahdiid baa leeyahay watacjiiz baa ka mida wey waxyaalaha amarka siiqatu amarka ku imanay laakiin amar waxba lagaa dalbaynin hadda icmalu maa shitum marka lagu leeyahay inaad wax samayso lagaa dalbi maayo ila markii lagu leeyahay ifcal markii lagu leeyahay waxay ahayd in ficil lagaa dalbayo soo ma ahayn laakiin hadda icmal markii lagu leeyahay ama icmalu lagu leeyahay hadda inaad wax samayso lagaama dalbaayo la soco laakiin maxay tahay waa tahdiid iyo goodin iyo hanjabaad wey watajiis baa lamida ah in lagu caajis geliyo oo la muujiyo tabardaradaada iyo liidnaantaada inaada waxba saamayn karin ayaa ka mid ah ka qowli tacaala oo kale weeye qul waxaad ku tidhahda fa'tuu la imaada bicashri suwarin toban suurood lama miliya qur-aanka oo kale muftariyaatin oo beed abuurateen la imaada marka fa'tuu hadda marka la leeyahy inay wax la yimaadaan lagama dalbahayo lagama dalba lakin maxay tahay waa tacjiis iyaga la caajis gelinayo oo tabardarradoo la tusahayo marka hawlahaasoo dhan amar ma aha way la socow saxiix wlibaaxatu ayaa ka mida ibaaxaduna ayaduna amar ma ah ibaaxaduna ayaduna amar maahan la soco mila qowlihi caza wajal oo kale weeye waidaa xalaltum markaad xalaalowdaan fastaadu ugaarsada fastaadu ugaarsada ibaaxadaas ayadaahuna amar maahan la soco wey fadalla wuxuu kutusay yihi kulligu arrintaasoo dhan waxay ku tusay laysa inuusan ahaanin biamrin amarintay hawlahaaso dhan ku tusay hawlahaan soo sheegnay oo afcaasha istidcaaga tahdiidka tacjiiska ibaaxada hawlahaas o dhan waxay ku tusahayaan inaysan fadaalika arrinta ayada kullugu dhammaantiis layse ma ahaanin weeye biamrin hawlaha amar ma ahaaneen la soco wadaadku waxaa u baahan marka ibaaxada ibaaxada u baahan in la dul istaago ibaaxadu waxaan soo marnay inay ka mid tahay min axkaam ilhee takliifiya maxkaamul khamsa soomaalna soo maray ma soo maray kitaab walbana waa ku qoranta kitaabka bilowgiisana waa ku soo marnay ayb ibaaxadu marka ma amar baa mise amar maaha ma waxay ka tirsan tahay axkaamu sharciya mise kama tirsana howlahaas usuuliyiinta dood badan iyo war badan ayaa ka dhex jira ayaa ka dhex jira ayb marka ibaaxada ma ma'muur baa mise ibaxana de waan soo maa sawa shaaricu bayna ficli wa tarki lidaati baa la yihah shaaricu wuxuu simay ama siwa haaricu ama isawa haaric haaricu xusimay bayna ficli inaad samayso wa tarki inaad ka tagto lidaati ayaa waaa la yihaahdaa ibaaxa la yihaahdaa marka eh, ibaaxadu ma ma'muur baa mise ma'muur maaha jamaahiiru ahlicilmi waxay qabaan usuuliyintu waxay qabaan in jumhuurtu waxay qabaan inaysan ma'muur ahayn inaysan ma'muur ahayn bay qabaan limaada liannahu laa yudlabu ficlun icilguma dalbayo ibaaxada ficil lagaa dalbaayo hadda markii luu yidhi fastaaqu markii luu yidhi ficil inaad samaysato ugaarsataa lagaa dalbi maayo saas daraaddeed ahlucilmigu waxaa loo badan yahay oo xoog badan inaysan ibaaxadu aysan amar ahayn weeye saasaa yaa xoog badan saasaa xoog badan taa markii haddii la ogaado oo layidha inay xoog badan tahay wuxuu keenay hadal ay qabaan bacdu muctasila ayuu sheegay sheekhu wuxuu yidhi waqaala albalkhi wadaadkaas balkhi la yihahdo wuxuu yidhi cabdullahi ibnu axmed ibnu xamuud alkacbi Ah, wuxuu sheegay nin khuraasaani abulqaasim la yidha aimat usul fiqiga iyo aaraab badan oo dhib badanna cilmulkalaama weeye ayuu ahay dhib badan waqaala balkhiy wuxuu min muctasilati wuxuu yihi alibaaxatu amrun wey so uma jeedid waxaadda lagu sheegay walibaaxatu mila qowli tacaala lagu sheegay fadalika kulluhu laysa biamrin lagu yidhi waa laguu dabagediyay hadda wuxuu ku yidhi kacbi wuxuu ku yidhi alibaaxatu amrun wey ibaaxadu waa amar buy ah, ifcal bay ku imaanaysaa waana amar lagu sheegay marka fastaadu waa amar wey hada mrshiraas waa marka isaga uu la yimi waa a maxaa dhacay sheekhu lana ibaaxata ibaaxadu hiy idmu waxba lagu idmahaya wy waa idan waad samayn kartaa wy samay amaa samayn ku taala laakin waad samayn kartaa waa hawl idana ayuu saasuu rabaa shiraas inuu kira waana saxiix warka asagu sheegay waa idni way ibaaxadu wadaalika ka asaga idniga idanka iyo ogolaashadana laa yusamaa laguma magacaabo amran amar laguma magacaabo amar laguma magacaabo haddii hadda qof intuu gurigaaga soo garaaco aad tiraado udkhul aad tiraado qasab ku soo gal maaha waa iska noqon karaa qof hadduu albaabka hoodi hoodi ku yira oo tira udkhul aad tiraado ee soo sama noqon karo waajibay ku tagin soo gala qof haddaan inta cunto unkayto kul aad ah uu ku yiraahdo waad iska durkin kartaa waxaad ohan kartaa baaraka allah fiik jazaak allah kheer maxaa la yidhaahdaa xaaladu waa iska caadiya waad ohan kartaa waajib kuguma aho waajib kuguma aho ile kul shaa lagu leeyahay waxaa la yidhahda dad adugu aabbahay hooyada hadda ad u keento cuntooo tiraahdo cun aabba haddaad tiraahdo ma amar maa amar maaho waxay tahay waa ibaaxaya idan weeye maaa soo dhaweyn wey soo dhaweyn wey marka hadalka asaga hiya idn u yiri waa saxiix wadaalika laa yusama amran wey ah, amar laguma magacaabo alaa tara miyaadan arkayn buu ku yiri oodan u jeedin ana alcabda addoonka qofka addoonka laleeyahay ida ista'dana hadduu idan qaato mowlaahu sayidkiisibuu kaga idan qaatay fi istiraaxatin inuu xoogaa nasto inuu nasto fi istiraaxati inuu nasto oo ka raaxaysto iyo wa tarki اkhidmati shaqada inuu ka tago khidma shaqada iyo hawsha inuu ka tago iyo adeegga inuu ka tago oo faadina lahu u idmo fii dalika arrinta u idmo inuu istiraaxaysto oo nasto oo khidmada shaqada ka nasto laa yuqaalu lama yidhaahdo inahu sayidku amarahu cabdigiiba wuxuu amray bidaalika hawshaasu amray istiraaxadu amray lama yidhaahdo hadduu sayidka addoonku tug sayid waxaan ka raha maanta waa daalana inaad ka kay fasaxdo xoogaa nasto u idmoo yihaahdo idhab u yihaahdo idhab ama maxaa la yihahdaa imshi buu yidhi amar buu siiyey ifcal buu ku dhawaaqay wy hadalkaa asagaa lama yihahdo sayidku ku hadlay la dhihi maayo addoonku wuxuu amray inuu nasto wy inuu amro inuu nasto lakin waxaa la odhanayaa e wuu idnay wuu idnay inuu nasto u idmay baa loo u ogolaaday ayaa la odhanhayaa hawshaas ayaa la odhanhayaa warka asaga marka shilaas uu sheegay waa war maxaa la yidhaahdaa ii sheeg saxiixa oo fayow markaasa war fayow markaa war sheeg marka ibaaxadu war badan iyo hadal badan ayaa ku jira warka kacbi uu sheegay kacbi muxuu saa u yidhi kacbi shubahaad ciiddaa ka badan ayuu soo daayo kutubu sulfiqna way dhex fadhidaa shubahaadka uu keenay waxaa ka mida shubahaadka uu keenay waxaa ka mida wuxuu yidhi ibaaxadu waa ma'muur buuyi waa lays amray markaasaa leey maxaa maxaa daliil in la amray oo lays amray wuxuu yidhi zinada in laga tago maalan zinada in laga tago waajib ma tahay zinadu xaaraam soo maaha waa xaaraam wey in laga tago waajib soo maaha maaha waa waajib baa lyii sinada wuxuu yidhi inaad uga tagto maadaama ay waajib tahay in laga tago ay waajib tahay ay xaaraam tahay lagama tegi kara buy ilaa hee inaad guursato moogi marka inaad guursatona waa waajib bay noqonaysaa wa ka dhaaal wuxuu yidhi zinadu xaaraan ma taha baa lyii in laga tago waajib ma taha wuxuu yidhi inaad guursataa waajib noqonaysa marka hunaa marka muxuu ka dhilaandhibiyey guurku inuu waajib yahay kutubu fiqina waxaa noogu qoran od ogtihiin guurka inay ku soconayso tajir alayhi akaam ams ina ku dalabsanaysaa ogtimo isagu marka wuxuu rugtu ku dabagediyey wuxuu yidhi zinada inaad ka baaqsato zinadu waa xaaraam inaad ka baaqsato iska ilaalisana waa waajib weeye inaad guursataa marka kama leexa karti zina iskamana ilaalin kartid inaad guursato maana marka guurkeedan ataswiij wazawaaj hayagu waa waajib saas shubaabu ku leeyahay saas maxaa la yidhahda shubada ayada ayuu la yimid shubada ayada shubadaas maxaa dadka ku sidaayo dad ba marka ku wareeray rag aimaa waaweyn ba shubahaadka uu sii daayey baa ka jawaabi waay min waaa kamid ah aamidi ikaam akaamka fi usul i uu ka jawaabi waay ku adkaatay war dad kale ilaah u bixiye anuga isaga tegaya anuga hawshaa ma awoodo isaga tegaya u ka cararay marka jawaabta ugu fiicanoo kacbi lagu sidaayo waaa weye oo mahadhada ah waa in la yihaahdo qabla اlkacbi kaanat ibaaxatu hee mawjuudatan cinda اlmuslimiin marka waa masbuuq bilijmac warkan aad leedahay zawaajku waa waajib iyo aad la soo nacnac leedahay zawaaj waxaa weeye cinda almuslimiin wuxuu ahaa muxuu ahaa axkaam alkhamsi baa ku dareerisay hashay mubaax u ahaa adig haddii hawlo kale kugu qumaa ee inayd waajib kugu noqdo waa laga yaaba laakiin wuxuu ahaa mubaax bu ahaa saa daraadeed nabigu xadiis cabdullahi bin mascuud wuxuu yidhi man istidaaca minkum ilbaa'ata ee ha guursada wey ninka ninkaan awoodinna xeris ha mara wey ah, laakiin guursada waajib ay guda miyaa meesha lagu haya mayo laguma hayo marka qabla alkacbi zawaajkii guurku wuxuu ahee mubaax buu ahaa wey qof si kale waajib u noqdo oo dee heli karo hantidii heli kara hawshiina u baahan shahwadii iyo hawlihii u baahan hawlaha hawlo kale hawlo kalaa ku qumay markaa lannu ibaacadu maxay ahayd maa sawa shaaricu wey wuxuu shaaricu uu simay bayna ficli wa tarki wey lidaati isaga daatadiisa laakiin hawlo kale hadday kugu qumaan e markaas inuu xaaraam noqdo ama uu noqdo he mubaax uu noqdo ama waajib noqdo ama karaaha noqdo inuu sunno noqdo waa laga yaabaa lakiin isaga lidaati waaa laga hadlayo isaga lidaatadiisa marka kacbi waxaa weeye waxaa lagula doodayaa qablaka iyo intaan adugu dhan hooyadaa ku dhalan kaana kaanad ibaaxatu cinda almuslimiin weye marka adigu waxaa tahay waxaad qararinaysaa oo dilaacinaysae biijmaaci muslimiinta ayaad qararinaysa oo dilaacinaysaa marka warkaaga waxba kama jiraan waa shubhadiisa warka ugu fiicanoo looga jawaabayo weeye looga jawaabayo waxaa kaloo fuqahadu isku hayaan ibaaxadu sida horta xukun sharciya mise xukun caqliya suniyadu waxay isku hayan alibaaxatu hal hiya xukmun sharciyun aw xukmun caqliyun baa la isku hayaa marka waa garanta maylata ma hawl caqliga lagu fahmaa mise waa hawl shareecada laga fahma horta ibaaxadu masale muhima masalada ayada ibaaxadu sheekhow ma hawl caqli lagu fahmayba inaan ta duurka iska adageed mirala iska arko iska arko aan iska daaqo oon dhedhemiyo gooso oon qaraariya mise waa macaanya hadduu macaanada aan cuno hadduu qaraaradan aan tuuro mise waa hawl sharciya oo sharciga looga dambaynayo markaad garatay baylada hawsha marka masale la isku hayo jawaabtu marka waxaa weeye ibaaxadu inay tahay xukmun sharciyu inay tahay alibaaxa hiya xukmun sharciyun wey waa xukun sharciya wey ibaacadu xukun sharciya waxaana weeye hiya khitaabun min ashaaric wey waa khitaab iyo hadal ka yimid min ashaaric wey bitakhyiir in lagu dooran geliyo bayna alficli wa cadamihi wey waa khitaab iyo diinta nbiganebi maxamed alah salatu slam kitaabka qur-aankaaba ku suganoo hadal weeye sharci lagu doorangelin lagu doorangelinaayo sikaar laguu sina waxaan inaad samaysa amaad ka tagto marka waa khitaab sharciga waana xukun sharciga ibaaxada weeye sidaa daraaddeed ayaa ilahi subxana tala qur-aanka wuxuu ku yidhi laysa calaykum junaaxun an tabtaguu fadlan min rabbikum ay tijaara fi lxaj baa laga wada laysa calaykum junaaxun wax dhiba male weeye haddaad xajinayso ood maanta xajka aad u socoto xoogaa alaaba iyo subag iyo catar iyo dhari wax hore mausii qaadan kartaa marka xajka tagtahee aad xujaadda ka cadaysato ood gadato ood biil ka raadsato hore mausii qaadan kartaa ha wax dhiba male waa mubaax laguna amri maayo lagaana nahyina maaha amarna ma aho aday kuu taallaaw marka laysa calaykum junaaxun an tabtaguu fadla min rabbikum ay tijaaratu fi lxaj inaad samaysaan wax dhiba male waa bannaantay laguna amri maayo lagaana reebi maayo aday kuu taallaaw taaqadaada iyo qadarkaaga iyo tabartaada iyo lacagtaaday ku xihan tahay lacagtaada ayay ku xihan tahay marka ibaaxadu inay tahay xukun sharciya hada waa saxiix waxaa kaloo laysku hayaa saan horeba u ishaarnay hal ilibaaxatu min alaxkaam atakliifiyati am la ibaaxadu ma xukun takliifiya oo layska rabaa mise ma aha idaacada muxuu ku takliifiyaa mise ma ahaw jawaabtuna waxaa weeye culummadu waa isku haya waa mawطin اkhilaaf ibaaxadu muxuu ku takliifiyaa mise ma aha culummadu isu ha khilaaf wey khilaaf baa ka jiro khilaaf baa ka jira khilaafka asagaa marka mansha khilaafku in la yihaahdo hadba waxay ku xiran tahay takliifka wax lagu tacriifiyo horta takliif maxaa laga wadaa markii la yidhahdo ibaaxadu muxuu ku takliif yaha mise ma aha qofka su-aal ku celiya waxaa tirahda sheekhow muxuu takliifka maxaa laga wadaa takliifka maxaa laga wadaa takliifka haddii aan dhahno atakliif ah huwa khiaabu huwa alkhitaabu eh, haddaan dhahno in lagugula hadlo biamrin aw nahyin haddaan dhahno faina alibaaxata laa takuunu takliifan id laysa fiiha amru walaa nahyu haddaan dhahno takliif waxaa laga wadaa in lagugula hadlo ee amar iyo nahyi lagugula hadlo marka garata takliif waxaa laga wadaa oo takliifyo lagu mashaqeeyo waxaa laga wadaa in lagugula hadlo oo lagugula khitaabo amar iyo nahyi haddii lagu yihahdo waxaan leenahay alibaaxatu laysa hee takliifan maxaa dhacay lianna laysa fiiha he amr walaa nahyu aday kuu taalla ama samee ba iskada aday kuu taalla una marka takliif ma noqonayso ibaaxadu ma noqonayso haddii laakiin takliifka aan ku fasirno inuu yahay takliifku haddaan dhahno huwa mukhtaa khitaabu shaaric haddaan dhahno takliif waxaa la yidhaahdaa huwa mukhtaa khitaabu shaaric hadalkiisa wey khitaabu shaaric markaan hadda amarna maanan sheegin nahyina maanan sheegin haddaba soco waxaankun yidhi attakliifu waxaa weeye khitaabu shaaric hadalka shaarica weeye baan yidhi ah, falibaaxatu e min atakliifay markaa noqonaysaa hadda soo sheegayna laysa calaykum junaaxun tabtagu fadla min rabbikum marka waa khitaabkay marka hadalka ayay ka mid noqonaysaa khitaabkay ka noqonaysaa marka hadda waad ujeedaa farqiga farqiga waad ujeedaa waxaa weeye ibaaxadu ibaaxada farqiga hadda aan ka hadlay waa maxaa la yidhaha alfarqu bayna alxukm altakliifi wa bayna atagliif waxa udhexeeyo xukmu takliif wa takliif farqi baa udhexeeyo xukmu takliif udhe marka ibaaxadu waa xukmu takliif weeye takliifi weeye cala saxiix alibaaxa xukmu takliifi weeye walaysat min atakliif ibaaxadu waxaa weeye waa xukmun takliif limaada lanna khitaabka shareecada iyo nebi maxamed ilaahi subxana hadalkiisaa ku yimid wey baa ku yimid oo waa lagu hadlay weeye laakiin takliifi maaha takliif maa limaada lanna laysa fiiha amrun walaa nahyu amar iyo nahyi midna kuma jira marka hawlaha iyaga maslaxaadka ayaga ayaa ku jira ibaaxadu aadka u dhibka badan markii eh, warkan eh, uu sheegay eh, kacbina waa war baail sheekhuna waa rdiy qaal kacbi wuxuu yimi min muctasilati wuxuu yidhi alibaaxatu waxa in wax laguu baneeyo amrun waa amar weeye wa hada khaun sheekhu waa warka waa gaf wey waxna kama jiraan liana alibaaxata ibaaxada in wax laguu baneeyo laguu idmo hiya alidnu waa in laguu ogolaado wey wadaalika kaa asagoo idankaana laa yusama laguma magacaabo amran amar laguma magacaabo weeye alaa tara miyaadan u jeedin ana alcabda addoonku idastadana hadduu idan qaata mowlaahu sayidkiisibu ka idan qaata fi siraacati inuu raacaystoo naso nasto wa tarki khidmati khidmadi iyo shaqadii adeegiina inuu ka tago khidmada waa adeega wey adeegiiyo shaqada inuu ka tago faadina lahu uu sayidku iyo mowluhu u idmo fii daalika arrintaa ayadaa oo tarkulkhidma iyo istiraaxaday uu idmo laa yuqaalu lama yihaahdo weeye inahu sayidku amarahu cabdigu wuu amray bidaalika istiraaxada iyo inuu nasto iyo khidmada inuu ka tago amray la ohan maayo waxaa la odhanahayaa adina lahu baa la odhanhayaa faslun dadkan waa kala saaro wey wakadaalika sidaas kale waxaan amar ahayn buu yidhi maa kaana wixii ahaaday min anadiiri linadiir wey labadaas siman nadiir mid midka u eg annaga raggeennan hadda meesha fadhinoo siman oo nin amar ku uusan jirin mid mid wuxuu kale ku yidhi acini alqalama uu yidhi acini alalama uu yidhaahdo waxaw kelimada ayada waa maxaa la yidhaahdaa amar baa ka muuqda soo maaha amar ma aha wey laakiin maxay tahay iltimaas baa le codsi baa la yidhah walaw qalinkiin baan wax ku qorto oon ka faa'idaysta wey wakadalika waxaan iyana amar ahan wey maa kaana wixii ahday min annadiir lilnadiir mid mid ku cid yahay wey dadka siman oo jinka ah oo isku midka ah, amarka is siinahayaan ayadana amar lama yidhahdo kor siiqada amar ka hatay lakiin amar lama yidhahdo wa min aladnaa marka kaba kale dee min anadiir min anadiir maxaa lagu magacaaba aliltimaas alaysa kadalika waa codsi weeye walaalow ii dhib weeye wakadalika waxaan iyana amar lagu magacaabin weeye min aladnaa midka hoose weeye lilaclaa midka sareeyo u yidhaahdo oo yaa rabbana qfir lana rabbana qfir amar baa ka muuqdo wey adigoo adnaa oo hooseeyo adoona maskiina ayaad rabbigaa waxaad leedahay he iqfir baad leedahay wey marka amar miya maya amar maaha maxaa iyadana la yidhaahdaa ayana ducaa baa la yihahdaa falaysa ma ahaani w biamrin ma ahaani wey min aladna ilaclى falaysa maahan biamrin ma ahan howlahaan oo dhan wain kaana haba ahaada weeye siiqatu siiqadii soo ahaata weeye siiqata amrin siiqata amrin habaat siiqadii iyo qaabka ifcal haba ku timaadee amar maa howlaha iyagaa la soco buu ku yiri wadaalika arrinta ayada ka qowli cabdi addoonka hadalkiisii weye cabdi hadda muxuu leeyay cabdigan hadda ma kii lalahaa addoonkii lalahaaba addoonkii maxaa leey ilaa inuu cabdiga aqsaan baa loo qaybiyaa arbacatu aqsaam maa yajuusu baycu wahibatu watasarfu walmiraat in la dhaxlo kaw adoon laleeyahay adoon waxaa la yidhaahdaa oo qaybta labaada cabdun maxaa la yidhahdaa lilkhalq waliijaad in lagu abuuray oo lagu hayseeyey haadaa cabdun baa la yidhahdaa cabdiga qaybtiisa saddexaad waxaa weeye cabdun limaada lannahu balaga martabat alcibaada wixii loo abuuray cibaadadii loo diray ayuu meesha ugu saraysay ka gaaray wey minhu waxaa ka mida nebi maxamed alay sl awliyadii ahlukhayrka ayaa ambiyada ka midow inahu kaana cabdan shakuura meeshuu ugu khidmadii hawsha loo diray ka soo baxay midka afraada cabdigu muxuu yahay cabdudinaar wadunya cabdudinaar wadunya waa midka annagu hadda nagu habsado u badanno ay kaartan u dhacday tacis cabdudinaar tacis wantakasawa idaa shiikahe falantaqashu nuciga radya haddii la siiya raali bun oo madaxu lalaadna maasha allah buu leey haddii loo diidana sakad waa caroonahaya ule maxaa sheegaya inkaar biqaanida inkaar gurdaaba war buu daldalaya kuwa ayaga marka waa kuwa loo baday balaayada ka dhacday balaayada ka dhacday marka hadda kan muxuu yahay meeshan hadda wadaadku ku leey kii hore hadda uu ka soo hadlay alaa tara ana alcabdu muxuu ahaa cabdul heer ha cabdul waxaa weeye kii lalahaa lagu tasarufayay wey mamluuki kii lalahaa wey meeshan hadda uu ku yahay wakadalika ka qowl cabdina maxay tahay khalan wey la soco labada cabdi shuql isku mara isku qala wa kadalika ka qawli wadalika ka qawli cabdi weeye adoonku uu yiri weeyli rabbi rabbigu ku dhaayo ighfir lii ii dhaaf wey ighfir ifcal soo maaha haa laakiin amar maaha wey la soco wey waa duco wey warxamni ii naxariiso wey dhaaw ii naxariiso wey oo jannada igee fa ina dalika warkaan asaga oo ighfir irxam ah weeye mas'alatun waa weydiisi wey waxbaa la weydiisanaya wa raqbatun waxbaa la quudaraynaya oo la jeclaanaya oo la raadinaya raba quudarayn wey waxbaa la rajaynaya oo la codsanaya baahe yaa la codsanahayaa wey marka howlahaasoo dhan amar lama yihaahdee la soco wey faslu waa amalisticaahu soo maaha codsigii iyo alabkii isticaa waa amalistica alabkii codsigi soo maaha calaa wajhi nadbin qaab sunnanimo wax lagaaga dalbo falaysa ma ahaanin biamrin amar ma aha xaqiiqatan dhab ahaan xaqiiq ahaan iyo dhab ahaan amar ma ahaanin buu yidhi shiraasi wey ayb wa min asxaabina annaga asxaabtannada waxaa ka mid ah asxaabu shaafici man duul baa ka mid a ah, qaala yidhi huwa amrun wey nadbigu waxaa weeye amrun weeye xaqiiqatan xaqiiq ahaan iyo dhab ahaan waa amar qolo yirina waa jiraan wey masalada ayadaa waa masale iyaduna dhib badan wey masale aad u dhib badanoo kutuba usuul fiqigana waxaa la yidhaahdaa aad ugu dhib badan wey masale aad ugu dhib badan weeye marka wadaadku hadda waad ujeedaa labada qowl uu soo guuriyey nadbiga ama istidcaa calaa wajhi najbi sunanimo in lagaaga codsado wa lagaaga dalbo falaysa biamri xaqiiqatan ma ahbu ku yii aqiiqa dhab ahaan amar uma aha asxaabta nada waaa kamida kuwa yiri xaqiiqo amarka waa amar weeye xaqiiqatan dhabku amar u yahay kuwa yiri w daliil buu marka sheegay daliilkiis aan raacin والدليل waxaa weeye calى أنhu laysa بأmri w asagu taasuu wataa wey mida hore u raajaxa ama الاstidcاء calى wجه الندbi falaysa بأmrin xaqiiqata taasuu wataa wey min asxaabina ku yidhin isagu ma ogola hawsha ma ogola والdaliil waxaa u ah isna anagu aan wadano hore calى أنhu laysa بأmri qowlu salى الlahu عalيه wasalam weye lowlaa ana shuqa lowlaa haddii lala yahay ana shuqa inaan ku dhibo calىa ummati aniga ummadayda wey ummaddaadi waa ummat اlijaaba la soco ummadudacwa ma ummadudacwa waa kuwa gaaladaao amaa midda laga hadla ummatulijaaba nebiga raacdo rumaysay wey anuu ka mid nahay lowlaa haddii lala yaabo an ashuqa inaan ku dhibo calaa ummati intii raacdo rumaysay la amartu waxaan amri lahaa oon fari lahaa weeye amri laazim weeye bisiwaaka inay cadaydaan weeye cinda kulli salaatin salaad kasta agteeda waxaan amri lahaa oon fari lahaa weeye inay cadaydaan wamacluum waxaa la ogyahay buu shiraazi wamacluum abu isxaaq wamacluum waxaa la ogyahay anna siwaaka in la cadaydo cinda kulli salaatin salaad kasta agteeda manduubun sunno weeye ilayh xaggiisa la isugu yeeray manduubun ilayh mid la isugu wacay oo la isugu yeeray ilayh weeye manduubka ilayda hadda waa loogu gudbinayaa lannahu waad garanaysaa nebiga macniis wuxuu ahaa adducaa ducaa markay tahana waa shay wax lagugu yeeraya alaysa kadalik markii wax lagugu yeeraya ducaa la yidhaahdaa nidaagu liducaa buu ahaw marka waxaa laisla ogo macluum webi oo la garanaya ana siwaaka cinda kuli salaatin manduun ilayhi la suneeyey oo la isugu yeeray ayaa la ogyahay waqad ahbara wuuna warramay wey waqad ahbara nebiyu sal allahu calayh wasalam annahu nebigu lam yamur muusan farin wey ummadda bihi siwaaka muusan farin wey oo ma amrin fadalla wuxuu qudsa warkaa asaga hadalka asaga calaa ana almanduuba ilayhi midka xaggiisa la isugu yeeray ee hayru ma'muuri bihi mid lays amray hayrkii muhebu ku tusay adiladaas ku fariisiye adilada ayadaa ayuu shiraasi ku fariisiye weye nadbu marka eh, luqa carabiya iyo maxaa la yidhaahdaa iisheeg horey baan usoo marnay oo warkiisa waxba hadda uga noqon mayno warkiisa hadda waxba uga noqon mayno eh, waxaa marka u baahan in la yidhahdo horta amarka sidiisaba laba loo qaybiya amarka laba loo qaybiya amru iijaabu amru nadbu taasoomaanaan soo marin taa horta waa in qalbiga lagu hay amarka waxaa loo qaybiya amru ijaab wa amru nadbi ayaa loo qaybiya ayib haddii markaaad ogaato taas mas'alo labaad baa u baahan inaad ogaato qismada ayada qismat alaxkaam asharciya in maxaa la yidhaahdo amar iyo nadbi loo qaybiyo waa mushtarak waa la wada wanaagsan yahay bayna alwaajibi walmanduubu amarka wuxuu kelimatlamri markaad tiraado waxay ku wada dhacaysaa hee oo si toosa ugu wada dhacaysaa amru lwujuub hee wa amri amru nadbi la waa ku wada dhacaysaa labadaba waa ku wada dhacaysaa amr ku daracaysaa waxayna noqonaysaa kwn kul minhuma kwn kul minhuma oo ah min alwujubi min alwaajib cafwan min alwaajib wاlmanduub ma'muur biinay bay noqonaysaa mar haddaad tiri kelimatlamr waxay ku wada dhacaysaa waajibka iyo manduubka macnaheedu waxaa weeye kul minhuma e waa ma'muuru bihi baa halkaas kasoo boodaysa meesha kasoo boodaysa maxaa leeyaha weji labaad weji saddexaad oo ma'muur sida saxiixa waxa weye nadbigu inuu ma'muur yahay sida saxiixa waa inuu maamuuya oo qowlka min asxaabina man qaala huwa amru xaqiiqatan qoladii yidha haadaa huwa saxiix saasaa xoog badan wey horta inaad la socotaan qowlka labaad baa xoog badan oo saxiixa qowlka hore uu sheegay oo asagu uu adilada u keensanaayo maxaa la waa laga xoog badan yahay adiladiisana waa arki doonaa jawaabta laga bixiyo adililka saxaad wajiga saddexaad waxa way ilaa manduubka horta taaca wey horta almanduub huwa taacatun wey horta la soco wa kullu taacatin ee ma'muurun bihaa aacaadku imaa waa horta aacadu waa mamuur kurtigeed laakiin waxa w imaa amru maaa l wujub waa imaa amru e nadw alaysa kadalika ma wax kaloo aacaha jira axkaamtu shan bay ahayd imaa taxriim xaaraamnimo iyo karaaho xagga utulada ayagu maaa la yirahda kuma qusayan cibaadana ma aacana ma haye waa lagaa reeb ibaaxo oo dhexda taalla ayadana agga u tuurwo maxaa kuu soo haray almru alwujuub e ned baa kuu saaray labadaas way aacad w labadaas waa lays amray laakiin asagiibaa midna wuuu yahe midna waa laazim midna waa ayru laaziman marka e, nadbu waxaa weeye sida shiraasu wax uu raajixanay maahane xaqiiqo waa inuu yahay amrun xaqiiqatan waa inuu yahay marka waa aaca marka aaca adduunyana waxaa kullu aacatine ma'muurun bihaw walaa yakuunu ficlu aacatan ilaa idaa kaana ma'muuran bih wax mamuura wax aaca ah oon ma'muur ahayn maba jiraan ba la soco shaygan waa aaca haddii lagu yihahdo waa ma'muur ima amru laazim wa ima e amru nadbin wey weligaa la soco marka nadbigu waa mamuur bihi w marka warkaa isagu la yimi maaa asagu raajaxanaya waa laga xoog badan yaha marka hawsha waxay kutusaysaa waxaa la yihahda calaa ana almanduuba ee mamuuru bihi waxa u baahan marka daliilkiisa in laga jawaabo daliilkan hadda xadiiska uu ku fariisiyey baa u baahan in laga jawaabo liannahu nin walba haddaan daliilkiisa laga jawaabin hadda waxba socon mahayaan sheekh nin walba daliilka hadduu iska wato oo inta adila iska keensado iska wato laga yeeli maayo marka shiraazi abu isxaaq waxaa looga jawaabaya xadiiska uu daliis waxaa looga jawaabaya jawaabta waxaa weeye isagoo xadiiska u daliisanayo jawaabta koowaad dhowr wajiba laga bixine jawaabta koowaad waxa weeye ujiiba waxaa looga jawaabaya can hada alxadiis waxaa looga jawaabaya biana almaqsuuda biamrin bilamri waxaa weeye hee aliijaaba amarka meesha nebiga cali uu ka hadlaayo lowlaa ana shuqa calaa ummati laamartuhum waxaa weeye amru liijaab wey waxaa laga nebigu uu nafyinaayo ama amru nadbi soo maaha fa huwa mawjuud waana joogaaw sidaa daraaddeed xaalado waxaa jira mararka qaarkood he cadow uu noqonaya waajib minhaa waxaa ka mid ahe haddii afkaagu isbedelo alayse kadaalik afkaagu hadduu isbedelo ayaa ka mida ah wey waxyaala toon iyo basal iyo waxyaala shiirahayaad soo cunta waajibay kugu noqonaysaa inaad cadayto saadan muslimiinta iyo masaajidda iyo aadan u dhibin waajibay kugu noqonaysaa haddaad seexato haddaad qur-aanka akrinayso arimo badanoo kutub eh, fiqi lagu sheego oad garanaysaanba waajib ku noqda cadawg mararka qaarkood xaalado u noqda waa jiraa marka amarka xadiiska lagu sheegay jawaabtkooda laga bixina waxaa weeye maqsuudka laga leeyahay biamri aliijaab weeye almulzam oo laazim ku aw laazimka qofka ku aweeye maxaa maxaa ku tusahaya waxaa kutusaya nabi qariina la socota qariinada saarifka amarka sarfinaysa waxaa weeye nabi cali qowlkiisa uu yidhi lowlaa ana shuqa calaa ummati ama shaqo iyo dhib baa ku jiraysa uma jeedin waxa mashaqada ku jirta waa amarka laazimkaa soo ma ah Ah, laakiin amar nadbi hadduu yahay mushaqaa ku jirta maya kuma jirto wey amar mushaqa kuma jirto marka qariino wey hunaa qariinaa taalla oo ah nebigu calayh salaatu wasalaam uu kaga sarfiyey fahunaa qariinatun jacalat almuraada bilamri hunaa alamru laazim amarka laazim baa qariino kutusaysa oo mashaqo iyo dhib ah ayaa la socota sidaa daraaddeed buu u fiirtay ibnu qudaama raxmat ullahi caleyh raxmat ullahi markuu xadiiskan sharci wuxuu yidhi almuraadu amuraad amr iijaab w xadiiskan waaa laga wadaa waxaa weeye amr iijaab wey amr iijaab waajiblaaima laga wadaa amrijaab waajib laga wadaa jawaabta labaadoo laga bixiyo waxaa weye waxaa lagu jawaabaya amarku calaa nawcayn wey waataan soo marnay waataan soo marnay oo muxuu yahay amru ilzaam amar lagugu laaziminayo oo qasabo lagaa rabo wa huwa aladii maxaa la yidhaahdaa yacsi taarikuhu ciddii ka tagtana caasi bay noqonaysa mujib bayna noqonaysa ciqaab buuna mudanayaaw haddaan ilaahay cafin amarka labaad waxaa weeye amr hayr mulzam weeye oo midaan lagu laasimin weye wa huwa aladii laa yacsi taarikuhu weeye waana midka xadiiska laga wado xadiiska midka laga wado waxaa weeye amru ladi weeye ee laa yacsi taariku hadduu ka tago marka qaarkood uusan xaasinaynin weeye marka hadalka isaga uu raajaxday shiraasi waliga xoog badan yahay amar istidcaa soo ma aha calaa wajhi nadbi lagugu yeero falaysa bimrin xaqiiqatan wey xaqiiqatan inuu amr yahay xaqiiqa inuu amr saas saxiixa wey siduu maxaa la nafyinaya maaha min asxaabina man qaala huwa amru xaqiiqatan sidaana saxiixa dambo wey waddaliilu waxaa weeye calaa anahu laysa biamrin inuu yahay qowlu sala allahu alay slam baa daliil wey lowla ana shuqa haddaan lala yahay wey lowla dii lala yahay ana shuqa inaan ku dhibo calaa ummati ummadayda wey la amartu waxaan amri lahee mr اwujuub mr laazim waa amri lahaa bisiwaaki waa amri lakin amru nadba waa joogaa wey cinda kuli salaatin salaad kasta agteeda maclum waxaa laisla ogyahay wy ana siwaaka cadaygu iyo cadayashadu cinda kuli salaatin manduubun ilayh waa mid dadka loogu yeeray weeye oo laga codsaday inay sameeyaan wey waabara wuu warramay nebigu anahu abara wuuna warramay anahu lam yamur umusa amrin bihi ummadda muusan amrin siwaagaase fadalla wuxuu qudsay weeye calaa ana calى ana almanduuba midka manduubka oo la isugu yeeray ilayh xaggiisa hayru ma'muur bihi mid la is-amray kayrkiisu weeye sidaas maxaa shiraasi raajixday wey laakiin sida raajixa waa sida aan sheegnay weeye oo ah min asxaabina hadalku yiri hada wabilahi towfiiq sal allah wasalam calى nabiyina muxamed wcalى aalihi waasxaabihi ajmaciin